رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين weli waxaan ku dhex jirnaa kitaabkeennii towxiidka waxaan wax badan soo tilmaamay towxiidka inuu yahay aasaas muhiim ah inuu yahay qaadaha qofka bini aadamka uu u nool yahay ee loogu talagalay inuu uga soo baxo sidii markaa loogu talagalay towxiidka qof allaala qofkii qira sidii loogu talagalay uu ula yimaada rabbi subxaanahu wa tacaala ka ilaaliya oo ka hufa wax allaala wixii shirki ah wax allaala waxaan baayiq u ahayn oo aan u cuntanin wax walba oo naftiisa uu ka anfiyeyna ka anfiya qofka xaalkiisu saa noqdo inuu allaagtiisa qiimo fara badan iyo wanaag uu ku gaaraayo in towxiidka uu ku dhintay ilaahay uu la hortegayna uu ku gaari doono janno ballarkeeda samaawaadkii allada ay la eg tahay jaanib walba iyo dhinac walbaa towxiidka ka tusiyey si kasta oo qofka muslimka ah uu uga badbaabi karo shirkina waana loo soo tilmaamay waana ku dhex jirnaa baabu min aliimaani billaahi ilaahay oo la rumeeyo waxaa ka mid ah alsabru calaa aqdaari illaahi in lagu sabro qadarka alle subxaanah wa tacaala aqdaarta iyo waxyaabaha qadarka ah ee dhacaaya ee qadarka ah oo lagu sabro iimaanka ilaah la rumeeyey ayuu markaa ka mid yahay ilaahay aaminitaankiisuu ka mid yahay iyo wa qowlu qowluullaahi tacaala ilaahay qowlkiisa sarreeyey uu yidhi waman yu'min billaahi qofkii ilaahay rumeeya yahdi qalbahu qalbigiisuu alla hanuuniya wallaahu ilaahayna bikulli shayin shay kasta caliimun waa la ku cilmi badan wax allaala wixii musiiboo idinku dhaca wax allaala wixii musiiboo idiin yimaada ilaahay addii agtiisay ka yimideen wamaa asaabakum min musiibatin fa biidni illaahi waa idin ilaahaeya waman yu'min billaahi qofkii ilaahay rumeeya waayo iimaanka maxaa ka mid noqday asabru calaa aqdaari illaah yahdi qalbahu ilahay qalbigiisuu hanuuniyaa waxaa lagu hanuuniyaa dhibkan inuu xagga rabbi uga yimid inuu imtixaan yahay lama siiyo axadka siisma ka khayr badan kana waasictinimo badan sawirka sidaa darteed ayaa sawirka ilaahi subxaanah wa tacaala iimaanku wuxuu ka gaarsiisan yahay mansilada madaxa uu jasadka kaga joogo oo qofku haddii sabar laga waayo wuxuu la mid yahay jasadkii oo madax aan markaa lahayn jasadkii oo aan madax lahayn ayuu markaa la mid yahay cali baa oran jiray sabarka min aliimaani bimansilati ara'si min aljasad kabacdi intuu qayliyo codkiisa kor u qaaday buu yidhi alaa innahu laa iimaana iimaan ma laha qof aan sabir lahayn qof aan sabir lahayn iimaan ma laha iimaan ma leh qof aan sabir lahayn sidaa darteed baa iimaanka wuxuu ka mid yahay ee ilaahay aqdaartiisa iyo waxa dhaco markaa lagu sabro yahdi qalbah maxaa loola jeedaa marka waxaa qalbigiisa lagu hanuuniyaa waxaan inay qadar alla yihiin kadibna waa sabraa wallaahu bikulli shayin caliim iyo ilaahay subxaana wa tacaala shay kasta waa ku cilmi badan yahay qaala calqamatu wuxuu yidhi calqama waa ibnu qays ibni cabdillaah annuqaci alkuufiy ninka wuxuu yidhi waa la yidhi huwa arajulu waa ninka tusiibuhu ay asiibaysay ku dhacayso almusiibatu musiibo waa nin inta musiibii imtixaan qabsada fayaclam wuxuu ogaanayaa annahaa min cindi illaahi inay ilaahay agtiisa ka timid fayardaa markaasuu raalli noqonayo wayusallimu wuu hogaansamayaa oo amarka ilaahay buu u hogaansamayaa iyo qadarka allah subxaana watacaala tacaala macnaheeda saasaa loola jeedaa waa rajul naagna waa la mide tusiibuhu lmusiibatu musiibo asiibta fayaclamu ogaanaya annaha min cindi illaahi ilaahay agtiisa inay uga timid oo fayardaa wayusallimu raalli noqonaya haddana hoggaansanaya waa isdhiibaya markaasuu leeya alxamdu lilaahi markaasuu istirjaacanaya uu ilaahay u laabanaya subxaana wa tacaala wa fi saxiixi muslim waxaa ku sugnaa can abi hurayrata ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama qaala inuu yidhi ihmaani laba waxyaabood oo fi nnaasi dadka dhexdooda ku sugan humaa labadoodu bihim ayagu ku furan gaalnimay gaarsiiyaan waa ku kaafiroobaan oo waa ku gaaloobaan waa addacna fi nasabi nasabyaalkoo la duro iyo wanniyaaxatu cala almayiti maydkoo loo daroorto labadaa dadkii ummadda iyo dadka dhexdooday ku sugan yihiin heer waxay ku gaaraan kufrinimo ah way ku gaaloobaan oo kufrinimo ay markaa ku gaarayaan sidaa darteed baa waxaa suuragal ah in loola jeedo kufrinimadan waa kufri oo duuna kufri markaa ah waayo ilaah subxaana wa tacaala labadaa waxyaabood ee uu diiday ee nebiga ummadda uu u diiday haddii dadku ay sameeyaan maxay ku gaarayaan darajo kufrinimay ku gaarayaan fi saxiixi muslim can abi hurayrata ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam qaala wuxuu yidhi ihnaani fi nnaasi laba waxyaabood oo dadka dhexdooda ku sugan humaa labadooduba bihim ayaga kufrun kufri buu markaa ku yahay oo shucbi iyo qayb kufrinimo ah ayaa markaa kaga sugnaanaya waa addacnu fi nnasabi nasabka duritaankiisa qabiilka qofka nasabkiisa in la duro wax laga sheego la liido iyo wanniyaaxatu cala almayiti meydka oo loo baroorto in meydka markaa loo ooyo labadaa waxyaabood waayo walahumaa muslim iyo bukhaari waxaa kaloo u sugan can ibni mascuudin marfuucan xadiid kor loogu qaaday laysa mina naga mid ma aha man daraba alqubuuda midka dhabanada tuma washaqa aljuyuuba jeebab ka jeexjeexa wadacaa u yeerta bidacwa aljaahiliyati jaahili dacwadiisana markaa u wacda anagu naga mid ma ahan buu yiri yidhi ayuu tilmaamaya rasuulka ibni mascuud baa tilmaamaya xadiidka laakiin waa marfuuc oo xagga nebigaa loo rafaco rasuulkaa yiri baa la dhihi karaa laysa minna naga mid ma aha man daraba alkhuduuda midka dhabanada garaaca waad waxaa jira markii musiibadu ku dhacdo dhabanka sida khaalibka ah meeshaa markaa la garaaca ayshaasaa khaas looga dhigay laakiin dhir jirkiisa meel kasta oo ka mida ah haddii uu tumo wejiga qaar baa sameeya fa sakat wajhaha waxyaabo fara badan oo noocaasa markaa jira waa qofka dhabanada tuma musiibaa ku dhacday washaqa aljuyuuba maryahana jeexjeexa ra'siga meesha laga geliyo madaxa yaa jeeb la yidhaahdaa intuu soo qabto ayuu saa u jiidayaa xusni iyo murugyo iyo tiiraayadii meydka uu u tiiraayoonaayo oo ka badatay darteed midda saddexaadna wadaca u yeerta bidacwa jaahiliyati waxaa loola jeedaa waa mugdiga amaanta meydka loo sameeyo waa halaagsannay maxaan ka joognaa hebel wadduu dhinta go'nay waxyaabo fara badan ayay u yeeran jireen oo weyn iyo fabuur markaa ah taana waxay tilmaamaysaa waxyaabaha mamnuuca ah ee dadka muslimiinta ah aan loo ogolayn lagana markaa reebay wa can anasin ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi idaa araada allaahu hadduu ilaahay la doono bicabdihi addoonkiisa alkhayra khayr iyo wanaag cajala lahu alcuquubata cuquubada iyo dhibkii imtixaanka lagula soo dedejiyaa fi dunya adduunka adduunkaa lagu imtixaanaa adduunka nolosha lagu ciriiriyaa imtixaan fara badan baa la marsiiyaa waa qofkuu ilaahay khayr la doono wa idaa araada haddiise uu la doono ilaahay bicabdihi addoonkiisa ashara sharna amsaka canhu waa ka qabtaa ee sharta imtixaankii cuquubadaa laga celiyaa maxaa looga celinayaa bidanbihi dembigiisa badnaantiisa sababtiisa dembigii wuu sii gelaya wuu sii seeto dheeraynaya waa ku sii dhacaya xataa yuwaafaa bihi ilaa looga oofiyo dembigii abaalkiisoo kaamil ah yowma alqiyaamati maalinta qiyaamo amaa midkaan ciqaabka lagu soo dedejiyey xataa dembiga yaryarkee ka dhaca yaa looga nadiifiyaa looga horgufaa looga dhabandhabaa taas darteeda waxay keenaysaa inuu aakhiro tago wamaa calayhi min khatiica asagoo wax yaroo dembi ah korkiisa uusan saarnayn ilaahay dembiga uga tirtiraa xataa qodax darto ha noqoto asoo socdo kabtii ka go-day ha noqoto ha turunturoodo ha kufo wixii noqotaba maqaana cuquulaasaa lagu soo badejiyaa dembi yar oo uu sameeyey ama dembi uu galaa isla markii laga gooyaa markaasuu nadiif noqonaya walmaadata adoo jidka socda nin haddaa tahay ay waxyaaba macaasiin dhahaaga ku dhacaan isla markii aad kuftay isla markii kabta kaa go-day isla markii dabeel intii soo kacday indhaha kaa gashay wuxuu ilaahay kaaga tirtirayaa subxaana watacaala dhibaatooyinkii iyo dembigii qaladkii marka aad gashay ama qofka sharta lala doono ilaahi subxaana watacaala wuu ka celiyaa mar allaale markuu dembi galaaba caafimaadka loo siyaadiyaa markuu ilaahay ku caasiyaaba cil waa loo siyaadiyaa caruurta mar allaala markuu dembi sii galaba waxa u sii siyaada wanaag adduun sababta maxay tahay amsaka canhu bidenbihi dembigiisa sababtiisaa looga haayaa sharta oon lagu soo dadejinin xataa yuwaafaa bihi yowma alqiyaamati ilaa ilaahay maalinta qiyaamo uu abaalmar iyo owfid buuxa la siiyo ciqaabkiisa wa qaala alnabiyu nebiguna wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam ina cidama aljazaa'i abaalmarka weynaantiisa wuxuu ku xiran yahay maca cidami albalaa'i imtixaanka weynaantiisa waina allaha ilaahay idaa axaba hadduu jeclaado qowman qoob in ibtalaahum wuu imtixaamaa faman radiya qofkii ku raalli noqda imtixaanka alle falahu aridaa ilaahayna raalli buu ka noqdaa waman sakhida qofkii u carooba u xanaaqoo qayliya xanuunkan iyo qandhadan iyo abaartan iyo faqrigan maxaa waaye ka carooba falahu الsuqط ilahna wuu carooba subxaanه wa tacaala xasanahu tirmidiyu iyo xadiidka wanaajiyey xadiidku wuxuu tilmaamayaa qof kasta qofka kale intuu ka imtixaan adag yahay ayuu ka ajir badan yahay acdam الnaas albala alanbiya dadka waxaa ugu imtixaan adag nebiyada sida loo kala iimaan badan yahay yaase dadka loo imtixaamaa qofka ilaahay wuu imtixaamaa ina cidama aljazaa'i abaalmarka weynaantiisa wuxuu ku xiran yahay maca cidam albalaa'i imtixaanka weynaantiisa wa ina allaha ilaahayna idaa axabba qowman qoom hadduu jeclaado ibtalaahum wuu imtixaamaa faman radiya qofkii raalli ku noqda ilaahay imtixaankiisa falahu ridaa ilaahayna raalli buu ka noqdaa waman sakhita qofkii u xanaaqa oo ka carooda imtixaanka allana falahu sukt ilaah wuu caroodaa subxaana watacaala ninkii raalli noqda ilaahay raalli buu ka noqdaa waa sidii la rabo abaalgud fiican buu siiyaa qofkii u xanaaqana ilaahay wuu caroodaa subxaana wa tacaala baabu maa jaaa fi riyaa ayaanu geli doonaa istustuska waxyaabaha markaa ku yimid baas meeshaha inoo joogto billahi towfiiq subxaana wa aclam